بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التنازع waxaynu ka bilaabaynaa baabka tanaasuca ayaynu ka bilaabaynaa waa bogga laba boqol iyo toddobi-iyo toban tanaasucu waa inuu caamilkuna bato macmuulkuna uu yaraado luqadana tanaasucu waa dood ama atakhaasumu waalikhtilaaf baa loo yaqaanaa luqadda atakhaasumu waalikhtilaaf tanaasuca waa laba caamil oo xagga hore mara iyo hal macmuul oo xagga dambe mara oo labadaa caamil mid kastaaba doonayo inuu ku camal falo halkaa macmuul kolkaa labada caamil ama laba ficil bay noqon ama laba ismu ficil bay noqon ama laba ismi bay noqon ama mukhtalif bay noqon laakiin tanaasucu laba xaraf ma galo xaraf iyo ficilna ma galo xaraf iyo ismina ma galo sida loo badan yahay markaan doonayno baabun fi tanaasuci waa baab tanaasuca iyo dooda ka hadlaya yajuusu waxa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan hadalka a darabanii wa darabtu zaydan waxa ku bannaan icmaalul awali ka hore in la camal siiyo wakhtaarahu waxana doortay sidaa alkuufiyuun kuufiyiinta fa yudmaru waxa loo qarini ama loo mustatir looga dhigi fi thaanii haanigana kullu maa shay kasta oo yaxtaajuhu uu doonayo awi haani baa bannaan inka haaniga ah lagu camal siiyo wakhtaarahu waxaana doortay albasriyuun baa doortay fa yudmaru waa loo damiirayni fil awali ka hore dhexdiisa marfuucuhu kiisa marfuuca ah faqad oo keliya mansuubka iyo majruurka lama qadarayo naxwu jafowni walam ajfu alakhilaa'a tusaalahaasoo gabay ahaayoo kaleba weeye culima haddaba aan u fiirsanna hadalkan markaan idhaa darabanii wa darabtu zaydan laba ficil baa halkaa wada jooga aaway ah, labada ficil darabanii wa darabtu zaydan laba ficil baa wada yaalla ficilka koobaad waa darabanii darabadaa ka labaadna waa darabtu labada ficil ee halkaa wada yaallaa mid kastaaba wuxuu u baahan yahay zaydka dambe laakiin camalkoogu isku jiha maahae laba siyoodoo kala duwan bay u rabaan darabaniida hore waxay zaydka u rabtaa faacil darabanii waxa i garaacay yaa ku garaacay zayd baa ku garaacay wa darabtu waxaan anna garaacay yaan anigu garaacay zayd baan garaacay kolka ficilka horee darabanii ihi zaydka inuu faacil ka dhigtuu rabaa darabtuna faacilkeegu waa ta'da eh zaydka inay mafcuul ka dhigatay rabtaa haddaba magacaa zayd ah waxa ku doodaya labada ficil darabanii faacil inay ka dhigatay rabtaa oo ya-daa mafcuula darabtuna inay mafcuul ka dhigatay rabtaa oo ta'daa faacila tanaasuca iyo dooda ayaa meesha ka dhacday culimmada luqaddu waxay isla garteen inay ka horena lagu camal siin karo oo darabanidana faacil looga dhigi karo darabtu oo ka dambaana lagu camal siin karo labada kiin la doono ayaa ku camal falaya culimmada luqaddu say isla fahmeen labada kaa doontaad ku camal siin kartaa icmaalkaasina culimada luqaddu way isku waafaqeenoo waa arrin aan khilaaf ka taagnayn laakiin waxaa la ysku qabtay icmaalka ha bannaanaado kii la doono in lagu camal siin karo yaa owlaa baa la ysku qabtay yaa habboon ka munaasibka ihi waa kee baa la ysku qabtay kuufiyiintu waxay yidhaahdeen ficilka hore ayaa munaasiba in lagu camal siiyo waxayna u deliishadeen waa litaqadumihi horayntu qiimay leedahay bay yidhahdeen ka horun ha ku camal fala sida munaasibka ah ansabka waa ka hore in lagu camal siiyo basriyiintuna waxay yidhaahdeen ka dambe ayaa munaasiba ee darabtu ah iyaguna waxay deliishadeen waa litisaanihi bay yidhahdeen wuu ku xigaa dherigaba waxa lafta kala baxa ka ugu dhow bay yidhaahdeen kolkaa maadaama zaydkan kii ugu dhowaa ah uu darabtu yahay dee darabtudaa dambe ha lagu camal siiyo haddaba waxaynu ognahay waa mas'alo laysla garanayo o laysla waafaqay oo labada qoloba ay baneeyeen in kii la doono lagu camal siinayo ama ka hore ama ka dambe laakiin waxaa laysku qabtay waxaa laysku khilaafay yaa munaasiba ka munaasibkii waa kii munaasibku ma ka horaa mise waa ka dambe mas'alada ansabkaa laysku hayaa kuufigu ka hore ayaa ansabe buu yidhi basriguna ka dambe ayaa ansabe buu yidhi bal hadda tusaaleheennan yaa lagu camal siiyey darabanii wa darabtu zaydan sidaa u dhadhamiya hadda daraba zayd baa lagu doodaya lagu murmayaa waxa ku murmayaa waa darabaniida iyo darabtuda yaa hadda lagu camal siiyey ka dambaa lagu camal siiyey waayo ka hore muxuu rabaa inuu ka dhigto ka hore inuu faacil ka dhigtuu rabaa ka dambana muxuu rabaa inuu ka dhigto mafcuul inuu ka dhigtuu rabaa hadda maxaa laga dhigay markaa mafcuul baa laga dhigay makuufigii baa la raacay mise besrigii basrigii baa la raacay kol haddii ka dambe lagu camal siiyey ka hore maxaa isaga laga yeelayaa damiirka uu raba hadduu fiima ismigu raba hadduu mansuubnimo u rabo ama majruurnimo uu u rabo labadaa jeer waa la xadfi damiirkiisa waa la xadfayaa mansuubnimo iyo majruurnimo hadduu u rabo waa ka hore hadduu laakiin shayga uu rabo marfuuc u rabo marfuuca lama xadfi jirine waa damiir mustatira laga dhiga hadda darabani damiirba u qadaran maxay ah huwa oo ayuu u noqonaya zaydka soo socda waxay ku jirtaa lixda jeer ee la yidhaahdo cawdu damiir ilaa ilaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan lixdaa jeer bay ku jirtaa baabun fi tanaazuci yajuusu waxa banaan fii darabanii wa darabtu zaydan hadalkaas oo kale waxa ku banaan hadda fiidaasi waa xaraf jaar darabanii iyo wa darabtu zaydanna waa ismi majruuro qastu lafdi baa ku dhacay ha macnaynin haddaba darabani waxa i garaacay ha odhan wa darabtu waxaan garaacay zaydan ha odhan markii ayna ayna ahayn majruurka ayaa saa loo macnayn jiray hadda waa ismi majruuro fiidaa jiraysa waa qastu lafdi oo macno male markaynu jaaa ficil maadi leenahay jaa-adamaad macnaysaa haddaad tidhaha jaaa waxaa yimid hee maxaa yimid ma ficil maadi baa yimid baynu odhan qastu lafdiga lama macneeyo ereygu hadduu qastu lafdi yahay sidiisunbaa loo qaataa ardaydii maanta xadiiqada dhiganaysay markii aan macnaynaynay ereyo idil cashirka oo dhan isku xidun baynu ku macnaynaynay ereyna maynaan macnasiinaynin markii hore mooyaane waayo qastu lafdigaynu qiimeynaynay qastu lafdiga lama macneeyo yajuuzu waxa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan waxa ku bannaan icmaalu lawali ka hore in la camal siiyaa bannaan oo ka horaa caamil noqoni wakhtaarahu waxaa doortay alkuufiyuuna kuufiyiinta fayudmaru waa loo qadari fi haanii haaniga kullu maa wax kasta oo yaxtaajuhu uu doonayo haddii kuufi la raaco ka hore loo ka hore lagu camal siiyo ka dambe xataa waa loo qadarayaa damiirka fii maali ism fii maxali nasbin hadduu mansuubu rabo ama majruur u rabo ama marfuuc u rabo saddexdaba waa loo qadari oo damiirkoogu waa inuu muuqdaa waa ka dambe haddii de loo diido ka hore lagu camal siiyo laakiin haddii ka dambe lagu camal siiyo ka hore marfuucoo qura loo qadaraa mansuubka iyo majruurka waa la xadfaa lama looma qadarayo ka hore wakhtaarahu waxaa doortay alkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaah fa yudmaru waa loo damiirayn fi haani ka saaniga ah waa loo damiirayn kullu maa wax kasta ayaa loo damiirayn oo yaxtaajuhu uu u baahnaa wax kaste oo u baahnaa hala siiyaa la odhan wa haani awi haani saaniga in lagu camal siiyaa bannaan awi haani wuxuu ku xidhan yahay icmaalulawelidii yajuusu icmaalu lawali aw ithaani weeye aw ithaani haaniga ku camalsiintiisaa bannaan wakhtaarahu waxaa doortay kan haaniga ah in lagu camal siiyo albasriyuuna nimanka basriyiinta la yidhaah fa yudmaru waa loo qadarayaa fil awali ka hore dhexdiisa marfuucuhu wixii uu rafcinayey faqad oo qura ka hore marfuucun baa loo qadari mansuub iyo majruur waa laga xadfi naxwo gabayaabaha gabay tiriyo wuxuu yidhi jafownii walam ajfu lakhillaaa inanii ligayri jamiilin min khaliiliya muhmilun wuxuu idhi markuu gabayga tirinayey jafownii walam ajfu lakhillaaa inanii ligayri jamiilin min khaliiliya muhmiluun jafownii way igooyeen walam ajfu anigu ma goynin alakhilaa'a saaxiibbada yaa lagu doodayaa haddaba aawa ereyga lagu doodayaa mutanaasacu fiihigii mee kii lagu doodayay waa alakhilaa'a labada caamil ee doodayaana waa kuwee ee tanaasucu u dhaxeeya waa jafowniida hore iyo ajfuda dambe alakhilaa'ada maxaa loo rabaa ka hore muxuu rabaa inuu ka dhigto jafowni maxay rabtaa alakhilaa'a inay ka dhigato inay faacil ka dhigato ajfuduna maxay rabtaa inay ka dhigato mafcuul inay ka dhigato hadda yuu gabayaagaasi raacay labaduba way bannaanaayeen laakiin gabayaagu yuu raacay shaacirkaasi saaniga ayuu raacay sidii basriyiinta oo ajfuda ayaa al alakhilaa'a mafcuul looga dhigay haddaba jafaadii hore ile waxay ahayd jafaani walam ajfu jafaanii walam ajfu bay ahayd asalku jafaaniidii hore kol haddii loo diiday inay akhilaada faacil ka dhigato faacilkii waawuljamaaco uga dhig ile waa marfuuc uu faacilku yahay jafaanidii seen dhawaaqi wow iigu dar jafownii baan odhan markaa jafawni jafownii way igooyeen walam ajfu anigu ma goynin alakhilaa'a saaxiibbada ma goynin inanii anigu muhmilu waan dayacaayo waan ihmaaliyaa ligayri jamiilin jamiilka kayrkii min khaliilaya saaxiibkay hadduu ka ahaado saaxiibaday hadduu ka ahaado saaxiibaday waxaan waxaan wanaagsanayn hadday iila yimaadiin wuxuu hi ma xasuusnaaday waan iska ihmaaliyaa waan ihmaaliyaayo waan lumiyaa buu leeyahay markaa halkaa waxaynu haynaa labadii ficil oo ka dambe lagu camal siiyey ka horena laguma camal siinina damiir baa loo qadaray damiirkaa jafowni wowgaasi yuu u noqonayaabaa lagu odhan karaa alakhilaa'ada soo socota ayaad ku jawaabi waxaa lagu odhani oo miyayna ka dhalanaynin cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rutba wadaalika laa yajuusu ilaa fii siti masaa'ila damiir u noqonayo waxaan la gaadhin lama ogolayn waxaad odhanaysaa mas'aladani lixdaa mas'ale mustanaha ah ayay ka mid tahay baabka tanaasuca damiirku wuxuu u noqonayaa waxaan la gaadhin waana la ogol yahay isaga waa sidii nicmadii aan soo maraynay xilligii faacilkeega tamiiska lagu fasirayey oo kale waa wax soo socdu u noqonayey walaysa ka mid maaha minhu tanaasuca tanaasuca ka mid maaha gabayaagani muxuu idhi gabayaagu kafaanii walam adlub qaliilun min almaali waa ninkii imruulqays la odhan jiray wuxuu yidhi gabay uu tiriyey walow annamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii walam adlub qaliilun min almaali walow annamaa ascaa haddaan u carari lahaa liadnaa maciishati nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa walow annamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii waxaa igu fillaan lahaa walam adlub maanan dalbine qaliilun wax yar baa igu fillaan lahaa oo min almaali maala wuxuu ku leeyahay kafaanii walam adlub qaliilun hamoodin inay tanaasuc yihiin kafaanii ficilka ah iyo adlub ficilka ah oo qaliilka ay ku tanaasucayaan sidaa hamoodin waayo haddaan tanaasuc ka dhigno oo nidhaahno adlubtuna mafcuul bay qaliilka ka dhiganaysaa kafaaniiduna faacil bay ka dhiganaysaa haddaynu nidhaa waxa ka dhalanaya macno khalada macno foolxun oo faadix ah ayaa ka dhalanaya sidaa lama ogola baabka tanaasuca haddaba ka dhigi mayno waa lifasaadi lmacnaa macnaha inaga fasahaadayo xumaanaya macnaha ayaa fasahaadaya amase xumaanaya lama ogolo markaa haddaba inaan nidhaa waa tanaasuc halkaasuu sheekhu matniga yar kaga baxay ee tanaasuca uu kaga warbixiyey yajuusu waxaa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan hadalkaa dhexdiisa icmaalulawali ka hore in lagu camal siiyo wakhtaarahu waxaana doortay alkuufiyuuna kuufiyiinta fa yudmaru waa loo damiirayni fi haanii haaniga dhexdiisa kullu maa wax kasta oo yaxtaajuhu uu doonayo aw ithaanii thaaniga in lagu camal siiyo ayaa bannaan wakhtaarahu waxaana doortay albasriyuuna basriyiinta fayudmaru waa loo damiirayni fi lawali ka hore marfuucuhu marfuuciisa faqad oo keliya naxw jafawni walam ajfula khilaaa oo kaleba weeyi walaysa minhu ka mid maaha kafaani walam atlub qaliilu min almaal gabaygaasi ka mid maaha waa lifasaadi lmacnaa macnaha ayaa fasahaadaya yusamaa waxaa lagu magacaabaa haadalbaabu baabkan waxaa lagu magacaabaa baaba tanaasuci baabka tanaasuca ayaa lagu magacaabaa wa baabaalicmaali baabka camalsiintana waa lagu magacaabaa aydan sidoo kale ama baabu tanaasuca nidhaahno ama baabulicmaal aynu nidhaahno daabid iyo qaacido ayuu leeyahay wa daabiduhu daabidkiisu an yataqadama waa inay xagga hore maraan caamilaani laba caamil ow agharu ama wax ka badan laba caamil ama wax ka badan baa xagga hore la marinayaa wa yata'akharu waxaa dib u dhacaya macmuulun hal macmuul ow akharu ama hal macmuul wax ka badan wa yakuunu wuxuuna noqon kullun mid kaste oo min almutaqadimi ka xagga hore maray ihi daaliban mid dalbaya lidaalika kaa almuta'akhiri ta'akhuray kaa xagga dambe maray buu mid kastiina dalbayaa mihaalu tanaasuci alcaamilayn laba caamil oo ku doodaya waxaa tusaale u ah macmuulan waaxidan hal macmuul qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii aatuunii ufriq calayhi qidran buu ilaahay yidhi ereyga aatuunii waa ii keena maxaa la keenayaa ayay mafcuula qidran taasaa mafcuula aatuunii ii keena qidran ii keena naxaas ii keena ama maar ii keena haddaban aatuunii ufriq calayhi aatuunii markaynu nidhaa aataadu laba mafcuulun bihi bay qaadataa ya-da hadda ku jirta aatuunii waa mafcuulu awal qidrantaa waxay rabtaa inay mafcuulu haani ka dhigato ereyga ufriq ihina wuxuu rabaa faaciliyo mafcuulo faacilkiisii waa damiirka mustatilka ee ana ah mafcuulkiisiina qidran buu u rabaa labada ficil haddaba waa laba caamil oo xagga hore maray qidranna waa hal macmuul oo xagga dambe maray maxay ku doodaya mid kastiba muxuu ka dhiganayaa mid kastiba wuxuu doonayaa inuu ka dhigto inuu ka dhigto mafcuulun bihi aatuunii ii keena ufriq calayhi aan ku shubo qidran naxaas aan ku shube eh naxaas la dhalaaliyey baan ku shubaya ii keena haddaba aatuunii ufriq calayhi qidran markaan eegno labada ficilba way doonayaan inay qidrigaa qaataan mid kastaaba mafcuul ka dhigu isleeyahay keebaa lagu camal siiyey ma basrigiibaa ayaa aayaddu waafaqsan tahay mise kuufi bay waafaqsan tahay markaan sidaa u eegno aayaddu hadda waxay waafaqsan tahay kuufiga madhabkii kuufiga waxay waafaqsan tahay baan doonayaa basriga madhabkii basriga ayay hadda aayaddu waafaqsan tahay waayo aatuniida waxaa ka maqan damiir baa laga xadfay haddii kuufi basriga la waafaqi lahaa oo ufriqdu eegada haddii la waafaqi lahaa ufriq haddii lagu camal siin lahaa qidrantah ufriqdu hadday qidranta qaadan lahayd waxaan doonayaa aatuniidu hadday qidranta qaadan lahayd ufriqda ha lagu dari lahaa sida kuufiga haddii la odhan lahaa maxaa la odhan lahaa aatuunii ufriquhu ha'daasaa lagu dari lahaa maadaama ufriquhu ha'daa aynaan haynin ufriqda la socota waxaan ogaanay inaan kuufiyiintii la raacin basriyiinta haddaa la raaco ufriqda lagu camal siiyo aatuniidu qidranta mansuub bay ka dhiganaysayee dee marfuuca unbaa loo damiiraynayey waa laga xadfay hadda waa ka xadfan yahay aatuniidii ha'baa aatuniida ka xadfan oo aatuniihi buu asalku aatuniihi ah, hadaasaa maqan waxaad ogaataa ka hore ee aatuniya ah waawuljamaacadoo qura la siiyaa sidii jafawnidii oo kale marfuucoo qura la siiyaa ama waawuljamaaca ha ahaado ama alifulitnayn ha ahaado aduu marfuucoo dhan waa la siiyaa waa ka hore laakiin mansuub iyo majruur looma qadaro ka dambana mansuub iyo majruur iyo marfuucba waa loo qadaraa kol haddaba haddaan hadda ufriq loo qadarin damiir mansuuba ah hadduuna la soconin waxaynu ogaanay inaan kuufi la raacin ee in basri la raacay baynu ogaanay aatuunii ii keena ufriq calayhi aan ku faaruqiyo qidran naxaas aan ku faaruqiyo kolka qidran aan ku faaruqiyana waad odhan qidran ii keenana way suurtagal bay ahayd laakiin hadda cidda la raacay baad og tahay aan ku faaruqiyo ummad hadda odhan wadaalika kaasi waxa weeyi lianna aatuunii ficilka aatuunii waa ficilun ficil ta'duu ku joogaa ficilku wa faacilun iyo faacil waawuljamaacada weeyi wa mafcuulun iyo mafcuul ya'da weeyi nuunka aatuni ku jirana nuunulwiqaaya loo yaqaanaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay aatuniidu ilaa mafcuulin haanin mafcuul labaad buu u baahan yahay wa ufriq ereyga ufriqihi ficlun wa faacilun waa ficil iyo faacil yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa mafcuulin hal mafcuul wa ta'akhara canhumaa labadaba waxaa gadaal ka maray qidran ereyga ah ayaa xagga dambe ka maray wa kullun minhumaa labada ficil mid kastoo ka tirsanina daalibun lahu isaguu dalbanayaayo codsanayaa oo mafcuul ka dhigo ayuu isleeyahay ka lagu camal siiyeyna waynu aragnaa wa mihaalu tanaasuci alcaamilayn labada caamil doodooda waxa tusaale u ah iyo aghara wax ka badan min macmuulin aghara wax ka badan min macmuulin wa mihaalu tanaasuci alcaamilayn laba caamil tanaasucooga waxa tusaale u ah aghara ay ku tanaazucayaan wax ka badan min macmuulin macmuul daraba wa akrama zaydun camran daraba wuu garaacay wa akrama wuuna maamuusay zaydun zayd camran haddaba daraba iyo akrama labada mid kastaaba zaydka iyo camarka wuu rabaa darabana keligeed bay rabtaa zayd inay midna faacil ka dhigata midna mafcuul daraba akramana keligeed bay rabtaa labadaba waa laba ficil oo mid kastiba labadaba raba weeye wa mihaalu tanaasuci akara wax ka badan tanaasucooga min caamilayni laba caamil laba caamil wax ka badan oo doodaya macmuulan waaxidan hal macmuulana ku doodayaa waa kamaa sallayta wa baarakta waraximta calaa ibraahim ama waraxamta haddii la shado xa'da waraxamta calaa ibraahiim kamaa sallayta sidaad ugu salliday wa baaragta aad u barakaysay waraxamta aad ugu naxnaxariisatay calaa ibraahiim ibraahiim dushiisa haddaba eg calaa ibraahim jaar iyo majruurkan sallaytadu way rabtaa sallaytadu way rabtaa oo maxaa la leeyahay kamaa sallayta calaa ibraahim baaragtaduna way rabtaa wa baaragta calaa ibraahim raxamtaduna way rabtaa wa raxamta calaa ibraahim saddexda ficil maxay ku doodayaan waxay saddexda ficilba ku doodayaan calaa ibraahim hadda yaa la siiyey waxaan ognahay sallaytada lama siinin waayo haddii sallayta la siin lahaa labada ka dambeeya calayhi calayhi baa loo qadari lahaa kamaa sallayta wa baarakta calayhi wa raxamta calayhi calaa ibraahiima baa laodhan lahaa calayhi calayhi baa loo qadari lahaa haddii ka koobaad la siin lahaa ka dhexe ee sallayta baaragtana lama siinin haddii baaragta la siin lahaa sallaytada waxba looma qadareen oo waa ka hore ka hore dee marfuucun baa loo qadaraa laakiin raxamtada ka dambaysaa loo qadari lahaa waxaynu haddaba ogaanay kamaa sallayta wa baarakta waraxamta calaa ibraahiim markaad tidhaa ama waraximta calaa ibraahiim markaad tidhaa calaa ibraahiimta waxa la siiyey oo ku camal falaya ka ugu dhow ee raximada ah labada horena dee waa fii maxalli jarin oo waa laga xadfaya ilan maxalu jarki iyo maxalu nasbaaba waa laga xadfaaye fa calaa ibraahiima ereyga calaa ibraahiima ah madluubun waa la dalbayaayoo waa la codsanayaa likulli waaxidin mid kaste ayaa loo dalbayaa oo min haadihi tan ka tirsan alcawaamili ee cawaamisha ah ahalaaثati ee saddexda ah wa mihaalu tanaasuci tanaasuci aghara wax ka badan tanaasucooga waxa tusaale u ah min caamilayni laba caamil wax ka badan tanaasucooga waxa tusaale u ah agharo wax ka badan min macmuulin macmuul ay ku doodayaan qowluhu sala اllahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisii تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر, دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين رسولك الله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتسبيح سنيسين maxay rabtaa tusabixuun goorma la tasbiixsan ma salaada dhexdeeda mise waa salaada ka hor mise waa kadib tusabixuun waa tasbiixsanaysiin waa goorma waa dubura kulli salaatin wa tuxamiduuna waad xamdiyeysiin oo ilaahay baad alxamdu lilah odhanaysiin waa goorma waa dubura kulli salaatin watukabbiruuna waad kibaaranaysiin oo allaahu akbar baad odhanaysiin waa goorma waa dubura kulli salaatin saddexdaa ficil mid kastiba muxuu gaarkiisa u rabaa ereyga dubura kulli salaatina buu rabaa haddana ku noqo mar labaadoo saddexda ficil mid kastiba xadiidkaa rasuulka wuxuu rabaa alaaan wa alaaiin marka lagu dhaha tusabbixuun waa tasbiixsan imise jeer alaaan wa alaaiin wa tuxamiduuna waad xamdiyeysiin imise jeer alaaan wa alaaiin وتكبرون واد كبارانيسين إمي سجير ثلاثا وثلاثين هذا صدح ذا فعل waxay ku tanaasucayaan waa saddex ficil caamilka doodaya macmuulka lagu doodayaana waa laba waa dubura kulli salaad iyo alaaan wa alaaiin baa lagu doodaya waa caamilkiina saddex buu marayaa macmuulkiina laba ayuu marayaa fa duburo ereyga dubur ah mansuubun waxaa lagu nasbiyey cala darfiyati darfiyo وثلاثا وثلاثين منصوب وحا لغو نسبيي على أنه مفعول مطلق إنو يهي وقد تنازعهما لبضب وحا كدوضي كل متكست ومن العوامل عوامشة الثلاثة صدح ضاء السابقة ايه الرئيسي عليها يذكو الرئيسي كواس ايا كدوذي إذا تقرر مركو سقناضي هذا كان هذا ما وركاسي هذا سقناضي فنقول وحي نؤرن laa khilaafa wax khilaafihi kuma jiro fii jawaazi icmaal ayi alcaamilayn labada caamilkii in la doono ku camalsiintiisu inay bannaan tahay labada caamil kii la doonaa lagu camal siinayaa aw ilcawaamili ama cawaamisha allaka shiita ad doonto inaad ku camal siinaysid layskuma haysto caamilkii la doonaa lagu camal siin wa inama alkhilaafu khilaafku fi lmukhtaari ka mukhtaarka abaa ah laysku hayaa ka ansabka abaa ah laysku hayaa falkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaah yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal alawali ka hore in lagu camal siiyo bay dooranayaan sababtu waa maxay icmaal alawal loo doortay waa lisabqihi horraynta uu horreeyo dartii ka hore u horreeyaa walbasriyuuna basriyiintuna yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaalal akhiiri ka u dambeeyo camal siinta lagu camal siinayo sababtuna waa maxay waa liqurbihi dhowida uu dhow yahay darteed fa in acmalta haddaad ku camal siiso alawala ka hore haddaad ku camal siiso ood aya raacdo kuufiga admarta waad u damiirayn fi haanii ka haaniga ah kulamaa yaxtaaj wax kast kulamaa wax kaste oo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi xaggiisa oo min marfuucin la rafciyo ah wa mansuubin la nasbiye ah wa majruurin la jere ah wadaalika kaasi naxwu qaama waqacadda akhawaaka oo kale weeye qaama waqacadda akhawaaka maxaan odhanayaa qaama waa waxaan odhanayaa qaama waqacadda akhawaaka horta sidaa in loogu dhawaaqaa ma banaana qaama waqacadda akhawaaka sidaa in loogu dhawaaqaa ma banaana waayo waxa weeye qaama waqacadda akhawaaka ama ka hore damiir u samee oo dheh qaamaa waqacadda akhawaaka ama ka dambe damiir u samee oo dheh qaama waqacadaa akhawaaka markaan damiirka la samaynin baa sidana mayna leeyahay wax ma ka bedelay halkaa qaama waqacadda akhawaaka ma saas unbuu ina wada yidhi okay damiir u samayntii qaama haddaba waa intaan damiirka una u samayn buu doonayaa inuu keeno qaama waxa kacay buu leeyahay yaa kacay talow akhawaaka musanahaa dambe waqacadda waxa fadhiistay yaa fadhiistay akhawaaka labadan ficil mid kastiba akhawaaka buu doonayaa inuu faacil ka dhigto waxaa la samaynayaa haddii haddaba aan ka hore ku camal siiyo ka dambe waa inaan damiir u sameeyaa alif baan ku taagayaa oo maxaan odhan qaama waxa kacay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo waqacadaa way fadhiisteene haddaad qacadada dambe oo damiirkaa sidata aad aragto waxaad ogaanaysaa in iyada faacilkeegu damiirka laga dhigay ka horena akhawaakada loo daayey cagsiga oo sidii kuufiyiinta ah, maxaa la basriyiinta maxaa la samayn ka horaa damiirka ku taagi maxaad odhan qaamaa way kaceene waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaalo damiirkaa hadda la rabaa waa fii maxalli rafcin labada jeerba waana labada caamil marfuuc bay ka dhiganayeen ereyga ay ku doodayaan hadday labada caamil iskhilaafaan ka waran oo midina marfuucuu rabo midina mansuub waa kan oo kale wa qaama waxa istaagay wa darabtuhumaa waan garaacaye akhawaaka labadaadii walaalo haddaba ka horena waxa fiican maadaama darabtuhuma uu ka damiirka u damiireeyey qaama waqacadaa bay ahayd halkaasi waqacadaa kitaabta u fiirsada qaama waqacadaa qacadada waa inuu alif ku taagan yahay ma ku taagan yahay meella qofnaba kuma taagin miya qacadada dabcadeeni o dhan wa maaduu ku taagay sax weeye kaasaa loo baahan yahay markaa waqacadaa baa la doonayaa qaama waxaa istaag qaama waxaa istaagay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo kolka waa khada' la galay markii la qorayey wa qaama waxaa istaagay wa darabtuhumaa waan garaacaye akhawaaka labadaadii walaalo hadda labada ficilee doodaya waa qaamo iyo daraba ereyada ay ku ereyga ay ku doodayaanna waa akhawaaka mid kastiba faacil ka dhigta hadda ma rabo way iskhilaafeen qaamadu maxay rabtaa inay akhawaaka ka dhigato inay faacil ka dhigato bay rabtaa darabaduna maxay rabtaa inay ka dhigato inay mafcuul ka dhigato ayay rabtaa haddaba haddii ka hore lagu camal siiyo faacil akhawaaka laga dhigo darabada ayaa damiirkii loo samayn oo maxaan odhan qaama wa darabtuhumaa akhawaaka haddaan darabtuda u daayo eeg haddaan darabtuda u daayo qaamada alif baa lagu taagay ilay waa musanne eh oo darabtudana humaada waad ka jari akhawaakana mansuub baad ka dhigo ya-baad alifka ku bedeli waxaad odhan qaamaa wa darabtu akhawayka saas aad adugu dhawaaqi haddaad cagsiga akhriyayso qaamaa wadarabtu akhaweyka wa qaama waxaa istaagay wa marartu bihimaa waan soo marayay akhawaaka labadaadii walaalo labada ficil ee doodayaa waa kuwee halkanna waa ficilka qaama ah iyo ficilka marartu ah waxa ay ku doodayaan macmuulka ay ku doodayaanna mee waa akhawaakabay ku doodayaan haddaba ereygaa akhawaaka ah qaamadu waxay rabtaa inay faacil ka dhigato marartuduna waxay rabtaa inay majruur ka dhigato haddaan kuufiyiinta raacnoon qaamo ku camal siiyo marartuda damiir dee ba wata waa inaan ka daba keeno waxaan odhanayaa waqaama waxa istaagay wa marartu waxaan soo maray bihimaa iyaga ee akhawaaka labadaadii walaalaa istaagay istaagay akhawaaka qaamadaa faacil ayuu yidhoo istaagay baad ku macnaynaysaa marartudana bihimaadii waa kan waa loo damiireeyo lagama xadfin ilainka dambe majruur iyo marfuuc iyo mansuurta hore lagama xadfee wadaalika kaasina lianna alisma ismiga almutanaasaca fiihi ee lagu doodayo wa huwa akhawaaka weeyaane filmithaali tusaalaha dhexdiisa waa fii niyati taqdiim horumarin niyadeed ayuu qabaa oo fa damiiru damiirku wa in caada haba u noqdo calaa muta'akhirin mid dambeeya lafdan dhawaaq ahaan mid dambeeya ee laakinahu isagu mutaqadimun wuu horeeyaa rudbatan deraje ahaan markanaan leenahay qaama wa darabtuhumaa akhawaakadu yay faacil u tahay qaamada hore sow maaha dee faacilkani wuu ka horreeyaa darabtuhumahumadan buu ka horreeyaa lafdi ahaan unbuu u dambeeyaaye rudba ahaan buu u horreeyaa waa sida kuufiyiinta haddaad raacdo basriyiinta haddaad raacdana waa masaa'ilkii mustanaha ahaa baad odhan wa in acmalta haddaad ku camal siiso ahaaniya ficilka haaniga ah oo basri ad noqoto fain ixtaaja hadduu u baahdo alawalu ka hore ilaa marfuucin mid la rafciyo hadduu u baahdo admartahu waa damiirayn ka hore hadduu marfuuc u baahdo waa damiirayn damiirka waad muujini oo dee xadfi maysid faqulta waxaad odhan qaamaa waqacada akhawaaka hadda akhawaakada yay faacilu yihiin qacadada akhawaakabaa istaagay odhan maysid akhawaakabaa fadhiistay baad odhan qaamaadana alifka ayaa la siiyey qaamaa way kaceene waqacadda waxa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaalo wain ixtaaja hadduu u baahdo caamilku waa ka hore ilaa mansuubin mid la nasbinayo ow makhfuudin ama mid la khafdinayo xadaftahu waad ka xadfi mansuubka iyo majruurkaba waad ka xadfi fa qulta waxaad odhan darabtu waxaan garaacay eg darabtu waan garaacaye waan garaacaye eg darabtu humaa baa meesha ka maqan humaa darabtu waan garaacaye wa darabanii waxaa i garaacay akhawaaka labadaadii walaalaa i garaacay ereygaa akhawaaka ihi waa faacilkii darabanii weeyi wa marartu waan soo maraye maxaa ka xadfan marartu waan soo maraydaa bihi baa ka xadfan wa marartu waan soo maraye wa marra bii waxa i soo maray akhawaaka labadaadii walaalo akhawaakadaasina waa kuwa ku soo maray ee adiga faacilka kuu ah walaa taqul ha odhan darabtuhumaa waan garaacay ha odhan walaa marartu bihimaa waan soo maraynaha odhan darabtuhumaa waxaa la diidaya humaadu waa fii maxalli nasbina maxaa loo sheegay ka hore ilin marfuucoo quraa loo damiirayn jiraye marartu bihimaa bihimaadan maxaa loo sheegay ile waa fi maxalli jarrine marfuucoo quraa loo damiiraynayey lianna cawda damiiri damiirka oo u noqda calaa maa mid u noqdo ta'akhara dembeeyey lafdan xagga lafdiga iyo wa rutbatan xagga darajadaba inamaa ktufira waxaa la ogolaaday ama la saamaxay oo qura marfuuci markuu damiirku marfuuc yahay mansuubka iyo majruurka lama ogolaan liannahu marfuucu hayru saalixin mid u suubado hayrkii weeye lisuquudi xadfoon buuna u suuban walaysa kadaalika kaana ma aha walaysa kadaalika sidaas oo kale ma aha filmansuubi la nasbiyaha dhexdiisa walmajruuri iyo la jaraha dhexdiisa damiirku hadduu mansuub yahay ama majruur dee waa la xadfi karaa laakiin hadduu marfuuc yahay lama xadfi karo waa cumde inaga daaya haddaba walaysa ka mid maaha mina tanaasuci tanaasuca iyo dooda ereyada lagu tanaasucayo ama lagu doodayo ka mid ma aha qowlu mriilqays ninkii imruulqays la odhan jiray qowlkiisii gabay uu tiriyo gabayga ugu macaan baan anigu u arkaa gabaygani inuu ka soo jeedo imruulqays walow annamaa sacaa liadnaa maciishatin kafaanii wala madluub qaliilun min almaali gabaygan wuxuu kaga hadlayaa sharaftu qiimaha ay leedahay sharaftu qiimaha ay leedahay buu kaga hadlayaa wuxuu kaloo istilmaamayaa nin hunguri weyn inuuna ahayn calooshii uu shaqaysta inuuna ahayn buu sheegayaa wuxuu leeyahay anigu muhimadba ilama leh adduunyadu waxaan anigu helaa shaksi baan ahay oo muhimadba ilama leh laakiin waxa aniga agtayda ku weyni waa waxa ummaddu ay helayso buu leeyahay anuu ummaddun baan ka warwaraayo naftayda kamaba warwaro wuxuu ihi walow annamaa ascaa haddaan u sacyiyi lahaa uma sacyiine liadnaa maciishati nolol inta ugu yar haddaan raadsan lahaa ma raadsanine kafaanii waxa igu filaan lahaa walam adlub maba dalbine qaliilun baa igu filaan lahaa wax yar oo minal maali maala wax yar oo maal ah ayaa igu filaan lahaa buu ku yidhi haddaan anigu naftayda ka fikiri lahaa maba dalbine wax yaroo maala igu filaan lahaa labada ereye ardayda qaarkood ay moodayaan tanaasuc inuu udhaxeeyo waa kafaaniida iyo adlubta weeyi waxay dadka qaarkood u fahmeen inay ku tanaasucayaan qaliilka tanaasucuma ma dhexeeyo qaliilka yaa raba kafaaniida unbaa rabto faacil u rabta walam adlubtu mafcuuluma rabto walam adlub maba dalbine maxaa talow diiday erey low abaa gabayga ku jirta low low maxaa la odhan jiray xarfu imtinaaci limtinaac erey lam ihina wuu ku jiraa oo lam adlubna meesha way taallaa isagaa inoo xallin doone bal hadda eg wadaalika lianna sharda haada albaab baabkan waxaa loo shardiyaa an yakuuna alcaamilaani labada caamil inay noqdaan muwajahayni kuwa lagu jiheeyey ilaa shayin waaxidin shay qura kamaa qadamnaa sidaan hor marinay walow wujiha hunaa halkan haddii lagu jihayn lahaa kafaanihi ficilka kafaanihi ah iyo wa adlub ficilka adlub ah ilaa qaliil haddii lagu jihayn lahaa fasada almacnaa macnuhuba uu dhiman lahaa macnaha inaga fasahaadi haddii la yidhaha labadan ficil baa ku doodaya lianna low ereyga low ah tadullu waxay ku tusaysaa lowdu cala imtinaaci shayi shay mamnuuc noqday liimtinaaci gayrihi gayrkiisaoo mamnuuc noqday dartii lowdu waxay ku tustaa waa xarfu imtinaac imtinaac shay mamnuuca shay kaloo mamnuucu noqday dartii low ji'tanii la akramtuka haddaan ku idhaa waxay lowdu ku tusaysaa ikraamku inuu mamnuuc noqday waayo majii'ii baa mamnuuc noqday majii'u shardi iyo majii'uljawaab baa isku labadaas imtinaacogaa isku xidhan fa idaa kaana markuu yahay maa bacdahaa lowda kaka dambeeyaa muhbatan lowda waxaa ka dambeeya muhbat hadduu yahay kaana manfiyan manfi buu ku macnaysmaa low jaa'anii akramtuhu haddaad odhan lahayd ama la low jaaani hadduu ii iman lahaa muu ku yimid mise kuuma iman iima imane baad odhanaysaa iima imane waxa lowda ka dambeeya hadduu musbat yahay manfi buu ku macnaysmaa hadduu manfi yahayna muxuu ku macnaysmaa musbat ilay nafyu nafyi ihbaat baa la yidhaahdaa low jaaanii hadduu ii iman lahaa laakramtuhu waan maamuusi lahaa halkaa laa maynoogu daray laakramtuhu mise akramtuhu qudhown buu yidhi ya low jaaanii laama ku daray laakramtuhu ma yidhi mise ma odhan okay low jawaabteed loo hurtila laan baynu haynay laakiin xukunkeegu inoo iman doonaa wa idaa kaana markuu yahay manfiyan manfi haddii uu manfi noqdo wax la anfiyayo hadduu noqdo kaana wuxuu noqonayaa muhbatan muhbat buu isku bedeli waa cagsi manfiguna musbat buu isku bedelayaa naxw low lam yusi low lam yusi xuma hadduuna igu samayn lahayn wuu igu sameeyeye low lam yusi hadda lam yusi iguma samayn saw ma aha lam yusi xuma iguma samayn low marka la geliyo wuu igu sameeyey bay noqon low lam yusi xuma hadduuna igu samayn lahayn wuu igu sameeyeye lam ucaaqibhu maba ciqaabeen wuu igu sameeyey xume e hadduuna igu samayn lahayn maba ciqaabeen laakiin hadda wuu igu sameeyey wa calaa haadaa sidan oo kale ayuu fa qowluhu ahaaday annamaa ascaa wa annamaa ascaa walow annamaa ana walow annamaa ascaa haddaan ku dadaali lahaa liadnaa maciishati nolol inta ugu yar ma waan ku dadaalay baa markaa mise kuma dadaalin weeye kuma dadaalin weeye lilmusbat manfiyun waa manfi waa likownihi ahaantiisa fii nafsihi markiisa hore musbatan uu ahaa lowda ka hor buu musbat ahaa lowda marka la geliye manfi buu isku bedelayaa waqad dakhala calayhi waxaa galay xarfu imtinaacin xarafkii imtinaacee diidada wa kullu shayin shay kaste oo imtinaaca mamnuuc noqday licilatin cillo mamnuuc noqday habata waxa sugnaaday naqiiduhu ka ka soo horjeeda wa naqiidu sacyi sacyiga waxa ka soo horjeeda liadnaa maciishatin nolol inta ugu yar loo sacyiyo cadamu sacyi sacyi la'aan baa ka soo horjeeda liadnaa maciishatin nolol inta u yar loo sacyiyo sacyiga cadamu sacyi baa ka soo horjeeda waan fahamnay wa qowluhu walam adlub uu yidhi walam adlub waa maxay markaa walam adlub maxay noqonaysaa macno ma waan dalbaybaa mise ma dalbin weeye marka hore wala dul ma dalbin bahayd low marka la geliyo maxay noqonaysaa ilin lowda macmuulkeegii bay ku cadfan waan dalbay eeg walow annamaa ascaa sacyiga halkaa lowdu ay sheegtay waxay inoo tilmaantay inuuna ninkani sacyiyin oo annamaa ascaa musbat bahayd marka low la geliyo waxay noqotay nafyi ma sacyiyin wey walow annamaa ascaa haddaanu carari lahaa liadnaa maciisha nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa weeye nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa uma cararine waa nafyi uma cararin weeye intii nolol ugu hoosaysay uma cararin walam adlubtuna waa maxay macnaheegu eeg waan dalbay bay noqonaysaa hadda saw maaha ila ma dalbin bay ahayde waan dalbay bay noqonaysaa saw maaha haddaba walam adlubti hadii qaliil lagu xidho ka waran oo tidaa adlubtani waxay ku tanaasucaysaa kafaanida ay kula tanaasucaysaa qaliil walam adlub haddaan eeg haddaanan dalbi lahayn eeg haddaanan dalbi lahayn waan dalbaye qaliilan in yar in yar baan dalbay maxaa iska soo hor jeeda waxa iska soo horjeeda walow anamaa afcaadii iyo walam adlub qaliil baa iska soo horjeeda toos iskaga soo horjeeda shayga iyo naqiidkiisuna meel kuma kulmaan walow anamaa afcaad waxa wey haddaan u sacyiyi lahaa nolol inta ugu yar uma sacyiyin weey walam adlubna haddaanan dalbi lahayn waan dalbaye qaliilan min almaal waan dalbay bay noqonaysaa qaliilan min almaal labadaa macno way iska soo horjeedaan waa khalad hadaba walam adlubta yaynaan qaliilka siinin si macnuhu una inooga xumaan walam adlubna musbatun waa musbat waa likownihi ahaantiisa manfiyan uu yahay bilam lam baa lagu anfiyo manfigu waa marka hore waqad dakhala calayhi haddana waxaa galay xarfumtinaaci xarfulimtinaaci xarafka xarfulimtinaaci ee lowda ah baa galay falow wujiha haddii lagu jiheeyo ilaa qaliil wajaba fiihi waxaa waajibaya ihbaatu dalabi alqaliil in yar inuu dalbay inay sugan tahay in yaroo maala waan dalbay bay noqonaysaa wahuwa kaa maalkaa yare waan dalbay uu leeyahayna caynumaa waa kii cayntiisa nafaahu uu anfiyey awalan marka hore walow annamaa afcaala shaygii uu anfiyayey ayuu xagga dambe ku sugaya wa idaa badala daalika arrinkaasi markuu baatil noqday si khataraba u hadlaya inaad ila socotid ma garanayo si aad iyo aad u xikmadaysanna wuu hadlayaa waxaa kaloo jira mas'aladani qadrigaba masaa'ilka ku taalla waa masalada ugu adag masaladaasi mas'alo ka adagoo qadriga ku taalla horta ma jirto taa ogow waidaa batala daalika arrinkaasi markuu baatil noqday tacayana waxa sugnaaday oo caynoobay an yakuuna inuu yahay mafcuulu adlubu adlub mafcuulkeyga maxduufan mid la xadfay wa taqdiiruhu waxa weeye walam adlub maanan dalbin albulka boqortooyo albulka boqortooyo ma dalbin wa muqtadaa daalika arrinkaasi waxaa ka dhalanaya annahu walam adlub almulka wey walam adlub almulka walam adlub almulka boqortooyo ma dalbin saw maaha marka low la geliyo maxay noqonaysaa haddaba wala matluba almulka waan dalbay bay noqonaysaa waan dalbay bay noqonaysaa markaa wala matluba almulka wa muqtadaa daalika arrinkaa muqtadihiisuna annahu daalibun wuu dalbay lilmulki boqortooyada waxwalmuraad wuxuu leeyay war anigu boqortooyo mooye meel ka hoosaysta kuma haabto buu leeyahy oo kuma leexdo adduunyada nolosha yar iyo waxa qof ku filan iyo waxaanu kama fikiro buu leeyahay boqortooyiya waxaasa igu sokeeya walow annamaa ascaa haddaan u sacyiyi lahaa uma sacyiyine liadnaa maciishati nolol inta ugu yar haddaan u sacyiyi lahaa uma sacyiyine kafaanii waxaa igu filaan lahaa qaliilu wax yar oo minal maali maal ah oo walam adlub haddaanan dalbi lahayn boqortooyada waan dalbay iyada eh boqortooyada waan dalbay iyada oo uu isku dayey inuu dalbo fa in qiila haddaba haddii la yidhaah innamaa yalzamu waxa ka laazimaya fasaadu inamaa yelzamu wuu laazimayaa fasaadu jaclihi ka yeelidiisa fasahaadkiisu min baabi tanaasuci baabka tanaasuca laga dhigo licadfika markaad ku cadaftay lam adlub calaa kafaani haddii la i yidhaa lam adlubta ayaad kafaanida ku cadaftay markaasuu fasaadku ka dhalanayaa walow qadartahu maxaad u qadari weyday mustaanafan hadal cusub kaana wuxuu iska noqon lahaa walow qadartahu haddaad qadarto mustanafan inuu hadal cusub oo dib loo bilaabay uu yahay kaana wuxuu noqon lahaa nafya nafyi maxdan baraxla oo hayra daakhilin aan gelaynin taxta xukmi low low xukunkeegama hoos galeen oo nafyi uunbuu noqon lahaaye nafyi uunbuu noqon lahaaye musbad bay iskuma bedeleen sidaa haddii laygu yidhaah qultu waxaan leeyahay inama yajuusu wuxuu banaan yahay oo keliya atanaazucu doodo bishardi an yakuuna inay ahaado inuu ahaado dhex shardigii bayna alcaamilayni labada caamil dhexdooda irtibaadun irtibaad xidhiidh labada caamil waxay doodi karaan oo qura inuu irtibaad ka dhexeeyo xidhni ama inay isku cadfan yihiin ama in irtibaad kale uu ka dhexeeyo wa taqdiirulisti'naafi isti'naafka oo la qadaraana haddii wala madlubta hadal musta'nafa ah laga dhigo yuziilu wuxuu baabi'inayaa alirtibaada xidhiidhkiibuu baabi'inayaa xidhiidhkii meesha yaalay ayuu gebi ahaanba meesha ka saarayaa buu ina yuziilu lirtibaaa irtibaadkii baa meesha ka baxaya culimo halkaa si waadixa waxa inoogu muuqda ama si aan u aragnaaba tanaasuca baabkii la odhan jiray iyo sheekhu intuu ka soo qaatay almafcuul wa anwaacuhu mafcuulka iyo noocyadiisana waynu ku daraynaayo waa cashir iska kooban almafcuul wa anwaacuhu mafcuulku waxa ficilka lagu samaynayo baabun almafcuulu mafcuulka mansuubun waa la nasbiyaa horta mafcuulka waa la nasbiyaa waa mansuub waa hal qodobuuba inoo sheegay in mafcuulka la nasbiyo bal qalin baan iibsaday dheh haddaba ishtaraytu qalaman waa inaan mansuub ka dhignaa ilen waa mafcuule almafcuulu mafcuulka mansuubun waa la nasbiyaa qad madaa waxaa horay u tegey ana alfaacila faacilka marfuucun in la rafciyo abadan weligii faacilka weligiiba waa la rafciyaa waclam waxaad ogaataa aalaan hadda ana almafcuula mafcuulkana mansuubun in la nasbiyo abadan weligii wa sababu sababta fii daalika kaa dhexdiisa ana ana alfaacila faacilku laa yakuunu ma aha ilaa waaxidan mid mooyaane faacilku waa mid damaduna way culus tahay war ka culus ka keligiiya sii laakiin mafcuulku waa shan fadxuhuna wuu fudud yahay haddii la odhan laha mafcuulka hala rafciyo ma shantaa la wada rafcin laha waa culayse war fadxaha fudud ka faraha badan ha loo daayo carabtu waxay sameeyeen luqadoodu waa luqadaad mooddo inay cadaalad ku salaysan tahay qad madara waxaa tegey anna alfaacila faacilka marfuucun in la rafciyo abadan weligii waclam waxaad ogaataa aal'aan hadda anna almafcuula mafcuulka mansuubun in la nasbiyo abadan weligii wasababu sababta fii daalika kaa dhexdiisa ihina anna alfaacila faacilku laa yakuunu ma aha ilaa waaxidan mid mooyaane faacilku waa miduun ficil laba faacilihi ma jiro warafcu rafcuhuna haqiilun wuu culus yahay walmafcuulu mafcuulkuna yakuunu waaxidan mid buu noqonayaa iyo fa agtara wax ka sii badan ilaa shan mafcuul wanasbu nasbuhuna khafiifun wuu fudud yahay dee ka culus adaba ka yar isa isii faacilkii yaraa ee midka ahaa culayskii dambada ahaasii kuwa faraha badan ee mafaaciisha ana ka fudud ee fadxaha asii fa jacaluu waxay u yeeleen asaqiilaka culus ee damada ah eh, asaqiilaka culus ee damada ah lilqaliili kii yaraa ee faacilka ahaa walkhafiifa ka fudud ee fadxada ana lilkasiiri ka faraha badan ee mafcuulka ah qasdan iyagoo u qasdaya litacaaduli inay isku dhigmaan culaysku ha isku beegto ma ha isku rarmaan baa la leeyahay tacaadul baa la eegayaa wa huwa mafcuulku khamsatun waa shan mafcuulku shan buu inoo noqonayaa culima markaa haadaakani huwa saxiixu waa ka saxiix ee saxda ah sida saxdaa mafcuulku waa shan wahiya mafaaciishu almafcuulu bihi waa mafcuulu bihigii ka darabtu zaydan zayd baan garaacay oo kaleba weyi darabtu waa ficil iyo faacil waa mafcuulkii darabtu zaydan والمفعول المطلق ومفعول المطلق ومصدر كمنصوب كا وهو المصدر ومصدر كضربت ضربا او كلمه وي ضربت وان قراعي ضربا قراعي والمفعول فيه ومفعول فيه وهو الظرف وظرفك كصمت وان صوم يوم الخميس مالين خميسة وأرقى يوم آه وجلست وان فريست أمامك هرتاضا وأرقى أمام آه والمفعول له ومفعول من أجله كقمت وان استاغي إجلالا وينين لك أدق أنك وينين أيوه والمفعول معه ومفعول معه كصرت وان سعودي والنيل وبيق أكتيس أيان سعودي ونقص الزجاج شيخ الزجاج وحر لمي منها حقيقة المفعول معه مفعول معه قايو كساري fajacalahu wuxuu ka dhigay mafcuulan bihi waqadara wuxuuna qadaray sirtu waan socday wa niilada wajaawasdu niila buu u qadaray ficil jaawasdu ah oo an niiladii mafcuulu macahuba maahae waa mafcuulun bihi buu leeyahay sirtu waan socday wa niila wajaawasdu waan gudbay an niila webiga wanaqasa alkuufiyuuna kuufiyiintu waxay ka nusqaamiyeen minha xaggeega almafcuula lahu mafcuulu min ajlihiga fajacaluuhu waxay ka dhigeen min baabi lmafcuuli lmutlaq mafcuululmutlaqa baabkiisii milu qacadtu juluusan oo kale ka dhigeen qacadtu waan fadhiistay wa jalastu juluusan ilain qacadtu iyo juluusan isku macnana ma aha isku hee xuruufna ma aha e, isku macno weeyaane isku xuruuf maaha baan leeyahay kolkaa waa niyaabi baynu odhan jirnay ama mafcuululmutlaqa wa qaybta macnawiga abaan ah ka dhigi jirnay qacadtu juluusan waxay leeyihin mafcuulu min ajlihiga ana ficil ha loo soo qadaro iyaga la macno ah oo mafcuululmutlaqun haynoo noqdo wazaada siraafiyu sheekha siraafi la yidhaha wuxuu ku daray saadisan mid lixaad wa huwa almafcuulu minhu mafcuulu minhu buu bixiyey ama mafcuulu duunahu waa mustanaha mafcuulu minhu buu sameeyey mid mafcuulu minhu la yidhaah mafcuulu minhu mustanaha ma aha mafcuulu duunahu wuu soo socdaa oo jawhari baa isaga kaa iska lahaa iyagu kanay doorteen mafcuulu minhuga wakhtaara wuxuu doortay muusaa muuse qowmahu tolkii ereygaa qowmahu buu ku leeyahay min baa laga dhadhansanayaa maxaa laga dhadhansanayaa buu leeyay wakhtaara qowmahu wakhtaara wuu doortay muusa muuse qowmahu ma telkii oo dhan buu doortay mise buu ka doortay tolkii oo dhan miyuu doortay qoomkiisii oo dhan muu doortay mise ka uu ka doortay qoomka haddaba qowmu maadaama uu ka doortay aan leynahay ka ereygan ka amaadan min aydan xasuusnayn min macnaheegii tahay wuxuu leeyahy mafcuulun minhu buu leeyahay markaa min baa la dhadhansanaya culimaduna waxay leeyihin nasculkhaafid maxaad u odhan weyday maxaa ku waalay oo kuu diiday inaad aayaru nisculkhaafi tidhaahdo wakhtaara muusa muuse ayaa doortay qowmahu tolkiibuu ka doortay sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu doortay lianna almacnaa macnuhu waa min qowmihi oo min baan ka dhadhansanaynaa wasame aljawhariyu jawhari wuxuu ku magacaabay almustathnaa ka mustathnaha ah wuxuu ku magacaabay mafcuulan duunahu buu ku magacaabay kii sokadiisa wax la samaynayey halkaana sheekheenna waan aragnaa inuu inoogu dhigay ayo mafcuulun mafaaciishiibu si guud uga hadlay mafcuulun bihigii baynu ku daraynaa waa dhowr sadarisna almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii ereygii mafcuulun bihiga ahaa ayaynu halkan ku aragnaa almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii almafcuulu bihi mafcuulun bihigu ama almafcuulun bihi weeye wahuwa mafcuulun bihigu maaka weeyaan yaqacu calayhi uu dusha kaga dhaco ficlulfaacili faacilka ficilkiisu mafcuulun bihiciga maxaa dusha kaga dhaca buu sheekhu yidhi faacilka ficilka uu samaynayaa dusha kaga dhaca waa darabtu zaydan oo kale war bal hadda aynu yaro eegna halkana eega darabtu zaydan yaa mafcuulun bihi ya markaan darabtu zaydan idhaa zaydan baa mafcuulun bihi yaa ficila daraba haddaba darabadaasi ma intay kor u boodo ayay zaydka ayr halkaa ku qoran beerka kaga dhacaysaa waa maya darabadu halkaan ba iskaga qornaani zaydkuna halkaan bu iskaga qornaani haddaba waa maxay ficilka iyo mafcuulinbigu way isku dul dhacaanta waxaa loo jeedaa darabada macnaheega oo garaacidda ah ayaa zaydka oo xuruufta ah macnihiisa ku dul dhaca waxaa la yidhaha labada caamilna way labada ismi labadan muuqda ee hadda halkan inoogu muuqdaana way isnasbiyaan baa la yidhaahdaa iyagaa isnasbinaya labada lafdina way isnasbiyaan labada macnana way way isku dul dhacaan baa la yidhaahdaa kolka hadda darabadu waxay nasbinaysaa zaydka zaydka haddaad adigu tahay ma adaa lagu nasbinaya halka haddaad u taagan tahay macnaa lagu nasbinaya oo away fadxaha kaa dul muuqdaa war adiga laguma nasbinayo magacaagaa la nasbinaya ka la nasbinaya waa magacaaga waxaa la yidhaha labada lafdina iyagaa isnasbiya oo labada lafdibaa isnasbinaya labadooda macnana way isku dul dhacaan adiga garac baa kugu dul dhacaya adiga garac baa kugu laakiin magacaaga garaacu kuma dul dhacaya hadda la soco almafcuulu bihi weeyi wa huwa mafcuulu bihigu ka weeyaan yaqacu uu ku dhacayo calayhi dushiisa ficlulfaacili faacilka ficilkiisu ka darabtu waan garaacay zaydan baan garaacay oo kaleba wey lafdigaa zaydana darabtu zaydan zayd baan garaacay haada alxaddu tacriifkani libnilxaajibi sheekhii kurdiga ahaa ee ibnulxaajib la odhan jiray baa iska lahaa raximahullah waqad istushkila waa la bushiyey biqowli kabaa lagu bushiyey maa darabtu zaydan zayd ma garaacin maxaa ku dul dhacay baa la yidhi haddaba maba garaacin baabad leeda ilan haddii la garaacay garaac baa ku dul laakiin haddaad tidhaa ma darabtu zaydan maba garaacin maxaa ku duldhacay maadan garaacin be waxaa loo jeedaa duldhaca tacalluq baa loo jeedaa ama ha ahaado calaa jihati اlihbaat ama ha ahaado calaa jihati salbi wanafyi maa darabtu zaydan iyo walaa tadrib zaydan baa lagu bushiyey wa ajaaba wuxuu kaga jawaabay bianna almuraada waxaa looga jeedo bilwuquuci dhicida waxaa looga jeedaa inama huwa waxa weeye tacalluquhu inuu ku tacalluqo bimaa kii laa yucqalu huwa isagu tacalluquhu bimaa laa yucqal si aan loo fahmayn oon loo garanayn buu ugu tacalluqaa ilaa bihi isaga mooyaane isaganunbaa lagu garanayaa buu ku yidhi alaa taraa war miyaadan arkayn anna zaydan zayd fi lmihaalayni labada tusaale mutacalliqun wuxuu ku xidhmay bidaraba wa anna daraba darabana yatawaqafu wuxuu ku taagan yahay fahmuhu in la fahmaa calayhi isaga mid kastiba ka kale si aan la fahmaynin haddii ka kale laga tago ayay iskugu xidhmeen ow amase calaa maaka qaama istaagaya maqaamahu meeshiisa oo min almutacalaqaat mutacalaqaadkii kale ah in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam